meesha dheere dhulkayaga nagawdhimanayne kulanti wacan dhegeystayaal idilhaantiin meel walba waa joogtaan halkan waa reediyo kulmiye kuna soo dhawaada barnaamijka galab wanaagsan galab barnaamijka galab wanaagsan aalaab waxaad ku dhagaysataan kaalimaha sugaanta kuwii hore kuwii dhexe kuwii dambe iyo sidoo kale sheekadeenii walbahaar adduun ayaan ka marnayn dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan soo dhawaadaan idin leenahay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 adig shaxaaga aaw galabta horta intaas aa sheegaytiin <laughs> waa iska muusaysaay ani galabtii qaxwa cabaa waayahay qaxwada horta moogtahay cadayska marka laga dhigo aaday u fiicantaa waan tijaabiyey mhm. aad marka ma cadayska cabtaa mise cadayska markii laga dhigay may ha aniga qaxwaba hadii aa cabhay waa cadayn lahaa sababtoo cadayska ah igula macdaan <laughs> waa taa ani waxaa ku jeclaa keligeed markay tahay sanjibiil fiican ay leedahay mhm. si fiican loo dubay galabkiiyaanu ka haysataa leelahay haa waayahay inkastoo hadda kafeeyada aan aad u cabo aad u jecelahay kafeeyga mhm. eh, ma la qabsatay muulim sacaadi waa hadda daacabo caadi ah ma laafi kartaa horta waa iska dayn karaa haa oo haddaad nacmin yahay daacabto isku mid aa mhm, noqon kartaa waxba iskuma kee dhaanto laakiin mid baa jirta haddaana subaxda shaah cabin ama qaxwo aana cabin ma jirto Mhm. Eh, horta dadku xalle mugta wuu qabtaa mhm, shaaha mu qabtaadi waa qabta shaahe may ani shaah may qabto hadaa eh, <laughs> maanta dhan aad cabin caadi iska tahay maanta dhan aad dhahday bishan waxa laga yaaba shaahina cabinin ah, maad eh, isbarin lama qabsan isbarinin midda kale dadka qaar mhm. oo hadda adigoo kale waxaa dhahda mugta subaxii haddaanan qaxwo ama shaaha cabin ugu jirto ana waxaa laga yaabaaba subax idil inaana wax cunaynba oo quraacda oo afarta saaca laga yaaba inay wax igu sokeeyaan waa tahay mhm. adina saasaa leeda ka war marka botano adi quraacdii aba ka tagtaaba haa adna waxaa leedahay shaah haddaanan cabin ah, subax soo laakiin waxaa la yidhahdaa dadka quraacda ka tago mhm. wadna xanuun ayaa halis ugu jiraan bisinka yada dhakhtarna waa tahay <laughs> dhakhtarka in wax loo sheega maahan marka eh, hadda kadib iska quraacdha marka qaxwi iyo shaaxaba allah ka dhigay haddii laba saac saddex saac la gaaro aan ah. sida quraac cunin xaalkayga waa si kale waay eh, aroorta hore maaragtay <laughs> aroorta hore eh, waxa ama lacabo iyo waxa afarta saac xilligaada saddexda saaca la isticmaalo yaa quraaca labadooda aroorta hore waxaa labadaba way tahay hay labadaba way tahay weliba tan aroorta hore la cunaa u fiican mm, dad waxaa jira subaxa hore aroorta markay kacaan ah. waxyaaba fudud isticmaalo mhm. saddex saac marka la gaarana taas aad iyo aad inkastoo muhiimadda dhanba ay tahay inay subaxda horta biyo ah cabtid biyaha muhiim ay tahay waayahay taladaas waa haysanaa <laughs> sheekadaysana la dheeraanin kaalmaha sugaanta aan jaleecaynaa mhm. daafurka barnaamijka mm, maxaa inoo soo qabanaysaa waxaan soo qabanayaa hees ka mid a ah heesaha oo ku luqeeya suldaan seeraar heestan waxaa la yidhahdaa aamina luminay dareenkii dugsigeennii baarshe degmadeenni waa beri adoo ubax dilaaco araggana u daawo dumaruguna sihi badan aminay dareenkii dugsigeennii baarshe degmadeenni waa beri adoo ubax dilaaco araggana u daawo dumar ugu nasiihi badan waalidku dadaalo daacadku ahaaba diinta kugu barbaarsho quruxdiyo dadnimaadiyo degaanidadu dhalataa damacii ii hagaayiyo dookhaygu kula dhacay waalidkuu dadaaloo daacadkuu ahaaba diinta kugu barbaarsho quuxdiyo dadnimaadiyo dagaanidadu dhalataa dhamacii ii hagaayiyo dookhaygu kula dhacay hadalaan dadayo dibnahaygu diideen inaan dibadda keenana degdegu ma fiicne dib waxay xishada yidhi aminaa dareemiye dadku yay ogaan kale hadalaan dadaayo dibnahaygu diide inaan dibadda keenana degdegu ma fiicne dib waxay xishada yidhi aminaa dareemi dadku yay ogaan kaleen anoo gaadhi wada dhadan degaan dheer u sii wado duxur xamar ka soo baxo doogu quruxdu leeyiyo daawanaya kaymaa rabbi noogu deeqee laga helo dalkeenno

dalxiis loo dalagiya beeru durba wada baxeeno intuu dararay maalkii dadku wada xandiyayaan duleedkeedii maaniman dalxiis loo dalagaya beeruhu durba wada baxeeno intuu dararay maalkii dadku wada xamdiyayaan duleedkeedii maaniman gabadhii ii dumar ay wehelinayaan intu dadkii xidhay xalay webiga ay dul joogaan sawdayma kuma arag gabadhii ii deeqdoo dumar ay wehelinayaan intu dadkii xidhay xalay webiga ay dul joogaan ma kuma arag idilayana anigoon dareensin intan daad gureeyaan xafadi degmadii hodan daaradoodii geeyo intan dawga sii waday daawashadii hadalkeedii saw qulubtood ima degin inuu cashaq idilayaan anigoon dareensiin intan daad gureeyaan xaafadi degmadii hodan daaradoodii geeyo intan dowga sii waday daawashadii hadalkeedii sow qulubtu ima degiye dabadeed talin intaan ugu dhoofa dibadahan intii aan dadaalan durba soo dhammeeyo dalsantii wacnayde xamaraan ka soo degay intii aan dadaa soo dhammeeyo dalsantii wacnayde xamaraanta soo degay minadan dadeediyo hablahaba ka doorteen doonaayo guuriyo aroos loo dabaaldego dadku wada ogaadaan dadeediyo hablahaba ka doorteen doonaya guuriyo aroos loo dabaaldego dadku wada ogaadaan dadku wada ogaadaan naftu hadal ay diido u daran qulubtana sow dareen kumaan helin inaad dadab lagula jiro midaan dumarka caashaqaye ka caashaqaye midaan dumarka caashaqaye naftu hadal ay diido garan qulubtana saw dareen kumaan helin inaad dadab lagula jiro midaan dumarka caashiqay warkii ay daldalayeen dadku inaan dhibsanayana wejigaa waxdiide ka ilaalsha daymada aan ka daba hadho miyay hadalka daayeen warkii ay daldalayeen dadku inaan dhibsanayana wejigaa wax diide ka ilaalsha daymada ilaa aan ka daba hadho miyay hadalka daayeen siiyo ku igu dirqanayeen la daalaa dhacaayeen doodaayo keliday saw dariiqa guriga dayra badan ku noolaa intaan dawga gees maray dib u raadinkiisii saacada maday nadiifiyaha raadiyo dhaaraani ku soo dega naftaydo sida neefta kaamo xagla daaca socodkii durba sooma tabargabin inta dumar ahayn nool gabadhan ka doortay inkastoon dulqaatoon daminayo caashaqa dabka igu shidaayeed daawada u ahayd keliye inta dumar ehee nool gabadhan ka doortay inkastoon dulqaatoon daminayo caashaqa dabka igu shidaayeed daawada u ahayd keli haddii hoy lagula degay damiirka i celiyo daaraynkayga garashado duco ku hibeeye dumar ugu sarree abi haddii hoy lagula daagay damiirka i celiyo daareenkayga garashaado ducu ku hibeeye dumar ugu sarree aawi anna aan andawoobe igu deeqalahayo gabar aan ku dego oo diiliya asluublo dookhana wadaagno daacado a jacaylko intaan dunida joogaba idaryeeshi weligay haddaan daydayaayo dadka kama aqaane ii dooran lahayo midda duman filan ii dooran lahayo midda duman filan anna aan dawoobe igu deeq allahayo gabarh aan ku tago oo diin iyo asluublo dookhana wadaagno daacado a jacaylko intaan dunida joogaba idaryeesha weligay haddan gaydayaayo dadka kama aqaane ii doora lahayow midad dumar igaga filan ii doora lahayow midad dumar igaga filan hadalaan dadaayo dibnahayga diideen mhm. inaan dibadda keenana mhm. degdeguma fiicnee mhm. dib ahay xishood yari aaminay dareemee eh, dadkii ogaan kale dadka markay isjecel yihiin inta badan way kala xishoodaan soomaalida waxay dhahdaa mugtahay indhe isjecel isma eegi karaanfiiri laakiin hal aan isqabadsiino <laughs> waaaatiraada soomaalidu way ku qarsadaan bal mhm. iska sheego mhm. ama lagu sii lagu yeelaakiin mhm. midaan rabaa indha isjeclisma eegi karaan iyo qofka ee ee maaragtay dadka isjecel inay isu xiisaan israadiyaan wakti wada qaataan say ku suurtagali kartaa haddii sidaas la labadan erayna iswaafan jirna waa labada qof ay kala xishoonayaan yani ismana eegi karaana maraa la dhahay oo indhada isjecel isma eegi karaana la dhahay haddana dadka isjecel eh, waxaa ognahay inay dadka isugu dhow yihiin waa si kale maaha eegitaanka eh, la soo horjeedo <laughs> si kale loo fasiray waayahay marka waa tahay aragtida caadigeed ma ahayn mm. waayahay heeskaas waxaa ku luqeynayay suldaan seeraar mm. barnaamijkeena galab wanaagsan ayna daafur u ahayd haddii waa dhankaygee mm-hmm. waxaa noo soo qabanayaa hees uu ku luqeeyo mm heeskan waxaa ku luqeeya cabdulaahi xalweyste waxaana la yidhaahdaa faadumo hesho arrintaydan fulisan faqa kuugu sheegtee inaad igu filaato iga furata hawsho arrintaydan fulisan faqa kuugu sheegtee ma fiilayn inaa adiga fagaadiido ma fiilayn inaad fartaa iibaaniinte mafiilayn ku faray iyo nafoodkee dhexdeena inagoon ka faalon oon weli aan falaaqayn ya ku yidhi kuulfaano fagaraha kaashee arrimahan kuu faray iyo foodkii dhexdeenna inagoon ka fahaloon oon weli aan falaaqayn ya ku yidhi kuulfaano fagaraha kaashee fakatayo talaadeedii adiga furfurayo nacabkeenu fidiyo sirteennii fashilanto faraguma jiride fakatayo talaadeedii adiga furfurayo nacabkeenu fidiyo sirteennii fashilanto faraguma jiride taasaasuu fududahay waadiga fasaxantee qadumoy faraskaagu haku qaado taasaasu fududahay waadiga fasaxantee qadumoy faraskaagu haku qaado Thank you. Thank you. faseexiyo arnoo la furay iyo farxadii ku qabataan nafaqa kuugu sheegtee inaad qalbi faseexiyo arnoo la furay iyo farxadii ku qabataan nafaqa kuugu sheegtee difinaai horseedo afiilaynina difaylahay goyse afiilaynina difinaai horseedo afiilaynina difaylahay goyse hadalkuu feera weli uu faadhiyaabo faa'iidaliyi mar hadduu fiikado faruryaha kal soo fadalaguma gaadhe inta hadal ku feeraha wali uu faadhiyamo faa'iidaliyi mar hadduu fiikado faruryaha kal soo baxo fada laguma fakatayo talaade adiga furfurayo nacabka inuu fidiyo sirteeniyay fashilato fakatayo talaade adiga furfurayo nacabka inuu fidiyo sirteeniyay fashilato tasaasuu fududahay adiga fasaxankee fadumay faraskaagu haku qaado tasaasuu fududahay adiga fasaxankee fadumay faraskaagu haku qaado saas u fududahay waadiga faansaxante qaduwoy faraskaagu haqumaado haddaa saas u fududahay waad iga fasaxantahay faraska kuqaado <laughs> fudaydka mm. sheekadii in ka dhexaysay in ballaanka la geeyohaddii bannaanka mm-hmm. la mm-hmm. geeyo waad fasaxanta imaanay inta hadalku feeraha weli uu fadhiyo wuu faa'iido leeyahay aadyahay mar hadduu fakada oo faruuryaha ka soo baxo mm-hmm. haddee waxba laguma gaaro wa haray ma leh sheekada maxaa sameynlayd haddii bannaanka geys waad iga fasaxantahay <laughs> banaanka ku raacleediya aad iyo aad ogtahay eh, sheekadan oo labada qof ka dhexaysa waa sir mhm. eh, labada qof noloshooda qusaysa mhm. waxayna ku fiican tahay inay halkaas ku ekaato aad iyo aad waa tahay heeskaasina waxaan ku duqeynaya cabdullaahi xalweyste barnaamijkeena galab wanaagsanna ayayna qayb ka ahayd waa tahay dhegeystayaal weli waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijkeena galab wanaagsanne

wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qaybta soddon iyo sagaalaad ee sheekada walbahaar adduunu xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda kulmiye waana fikradii bashiir maxamed kheyre la gabadhan waa wareerta wallaahi bilah nayaa suleeqo hooyo maxaa kugu dhacay adigas hadlaaye waa adig ilaa xalay taleefonkaada markaa soo gala waa ifaayey cununka xunkaa dheeraha kula jooga muxuu horta ku sheegaa waxaan ku leeyahay nin lacaglaa lagu siiyey oo kale iska arag loo sharaf leh oo waxaan ku leeyahay dahab kuu gadaayo oo ciddaada wax siinaayo oo waxaan ku le anaga hataa ama nooleynaayo naa waa waalan tahay nafsadaada runta u sheego waxaan ku leeyahay iska daa cununkan ciyaalfo dheeraha kuu sheegi maayo hooyo nolosheeda arrinteeda iyo mustaqbalkeega iyo inaan qof jeclaha makaala hadlo maya hoy runan ku sheegayaa maanta haye qaalid waa igu dhisatay waa igu nacda laakiin waxaa xaqiiqa koy ah qaalidina aniga jeclahay la-aantiisana aan hal daqiiqa noolaan karin jacayl wax kutarma hooye ninaad jeclaato jacaylkana berri meecna looga kala tago ilmo oo kugu raro waxaan ku leeyahay anaga dan yaraan iska naa ma hay karin anaan xamaali kale noo laaban waa u jeedaa maandhe waa kuu duceeyahay far ducay far abaal baan wadaaye aniga aabbahan waa isku afgaranaye waxaa naga daa oo ninkaa iska daa waxba aan haysan waa kuwa ii joogo kale kuwa ii joogo kale hadda naagta soo guursid maxay ka dheefiin waa saasoo kale hooyo horta rasiqa ilaaha bixiyo qof walibana calafkiisa nasiibkiisa wataa waxaa laga yaabaa qaalid maanta waa ogaha inuusan shaqayn oo ciyaalka xaafadda uu yahay laakiin markaa isguursanno waxaa laga yaabaa qaalid inuu wax walba hooyo noloshiisa eh, u hagaagto oo cagihiisa ku istaago eh, hana fiirin hooyo maanta xaaladda uu qaalid eh, ku noolyahay fiiri biri waxa uu noqon karo ani waxaan aaminsanahay qaalid inuu noqon karo adduunyada dadka laga fiirsanayo maalinta berita marka ani asigii isguursano tan kale hooyo adiga soo aabahay jaceylkuma soo guursan aniga aabbaha jacayl kuma soo guursan anigoon jacayl nin kala shukaansada oo hawlaheyga kala wata ayaa waalidka ii yimideen waxay dheheen far dhacay far habaar inaan ku bixinaan rabna hayaa er waalid waa idinka yeelay hadda maanta ducadii waalidkiina waa ku liibaan waa ujeedaa inay wax iga baasan lama arko layama furin baahi layguma dilin adduunyadeed waa ii kala socotaa ducada waalidkay ducada waalidkaa iisoo ducay maan dhamaanaya kuu duceynaynaa iska daa waxba kuuma hayo aniga saas anoo nin u jeclaa ducadii waalidka aan ka doortay duca waalidkaa ka dooro oo waxaan kuleehay ninkaan waxba aan haysan faraha ka qaad hooyo horta aniga nolosheeda maaragta arrin ani igu saabsan maanta kahor kaalama hadlin maantana waxaan kaagala hadlayaa xaalada adag ee aan ku jiro aan taaganahay waxaan aaminsanahay qofka kaliya maanta dareemi kara adiga tahay haddii shal hooyo adi aabbo lagu siiyey aniga hadda maanta qaalid waa jecelahay adigana qaalid waxaad ku nacaysaa inuu nin shiidayaa uusan shaqiisan laakiin rasaqa waa iska imaanay hooyo teeda kale hooyo qaalid isaga wuu jecela la-aanteed ma noolaan karo qaalid wax walbo aan maanta ka dalbado isagoo waxba haysan hooyo siduu doon ha ku keena wuu ii keenaa farxadeeduu ka taliyaa ninkaa maanta isiinayso hooyo inuu bahal igu noqonayo maxaa ka ogtaada <laughs> jacaylba oo farxadaybafarxad iyo jacayl had sanadkan jiraa alla farxad iyo jacayl waxbaa ka og inaad waalanta tan waa dhunsan tahay alla walaa inaad war iihayn war jacayl meeshan ma yaali danayso niyo warkaas ka dhaafo adi waxa ay leedahay ilmo gaajo lagu koriyey ani wax igaaga farxad badan hooyo ma jirto qaalid cunug aabbuu yahay inaan aniga dhalo ama aan gaajo ku koriyo ama aan ku koriyo barwaaqo waxaa muhiim ah jacaylka aan qaalid u qabo inaan ka midho dhaliyo owlaadana waa midhaha jaceylkeena hooyo yani qaalid hooyo waa la baxsanaa ma ku dhihin hooyo haddaan aniga sharaftiina aan meel kaga dhacaayo ama aan rabin ama aan gadaashiina jirin qaalid maanta hooy arrinta waa kala hadlay waa awoodaa qaalid hooy inaan inta isla baxsano aan inta baxno aan isxirano oo hooy gabarhna weligeedaa la dafi jiray laakiin ilaa hadda waxaan aan u diidayaa inaan weli sharaftiina aan jecelahay jeceelkayga inaan helo idinkoo faraxsanaan rabaa hooy ifahan hooy aabba camal ha igu noqonin maalin hore aabba anoo la hadlayo uga cararay hooy aad ifahan gabadhaadii ah hooyo ani qaalid waa jecelahay duruufta ha ku nicin hooyo beriwuu ka bixi karaa qaalidoo beri cagiis ku taagnaad aragt waxaa laga yaabaa inaa madaxa hoos aadis maadaama hadda maatashiid ku naceys hooyo waa ku baryaa nolosheeda iyo fahan noloshaan anaa u madax banaan iidaa ah hooyo go-aankan waa mustaqbalkeyga ninkaas aa sheegaysa oo yurub ka imaado oo lacag sheegaysa dahabow tinta kuu suraa hooyo beri bahalo ugu noqon karaa wuxuu doona ugu noqon karaa maxaa hooyo aan lacagka doonaa nololaa raba hooyo iyo jeceel horta gabadha inaa fahamta isku day warkaad igu maanta leedahay aniga waa ku dhegeysta dhegeyso mar alla markay faqri yimaad oo wa kule dabka lagu shita la waayo laska soo horjeesto jacayl daaqadu ka baxaa marka eh, noloshaada iyo kufaaxaaga iyo fiicnaantaada iyo mustaqbalkaaga korka anagu naga saaran yahay marka aniga inaad naga weynaato wax waajiba ma ahan waa kuu ducaynayna warkeena maqal meesha anaga aan kugu ducaynayna dana kugu jirtaa marka wax kasta anagu waa ognaa anagaa kaa dhalin badan waa kusoo dhalna waa kusoo korinay warkeena yeel waa kuu ducaynayna ducadeena qaado markaasna mar dambe igu soo celiy ismamaraajiskan waxaa ma rabaa dhaqso ciyan jikada gal hawsha ii qabo hawlaan qabsanay aniga dunya lacagaa iisoo socotee waxaan kule waxaan rabaa inaan shan daqiiqo waxaan kule gabdhaha gabdhihi kuu soo daawasho tagaano alla maaragta gabadhi ree hebel sidii loo aroosay gabadheedii maaragta sida loo shan daqiiqo alla iga kaacun hadda aroosaan soo degaan shaq dhaqso ciyan waxaan rabaa gurigoo taagan hawsha qabsan anigana gabdhaha aroos soo degaa maxaa isdiyaarinaane ninkaas ninkaas ninkaas muxuu yahay isaga doolar cideen rabaa ee lacag yaaq iga dhaaf mustaqbalka cid ka fikiraysa iska dhaaf waa la iibsaday cideen saas le sheekadooda walle waa u fadhigiisa faraha badan oo waa walaasha iyo walaalka kaliya meesha la wado inuu dhibaatada ii keena isagoo shiida hooy canjeero isiin haddana dhibaatadaas ka tali inaa markii horeba ka hortagay iyad oo marka iraa walaalo ismaama naqaan guriga soo gelin inaa iraaba ii roonaa dhibaatadan ii keenay yaa qay aniga waxaan kulahay weli nin lacag laan haystaa nin lacag la iyada mustaqbalkeeda ana wax ku taraa iyadana ku taraa ana wax aan ka dheefaya waaba soo waalata ninka ii sheeg sheegeed aniga yaa uga dacwooda waxaan cidiis amaan ku dacweeya habartiisamaudadkaandhiga gabadhid waxasmaan dhihi karaa bismillahi ramaan ilaw kan meel iiga wad bismillahi raxmaan waa dhibsaday walaa waa dhibsaday ilaahay gabadheed nin lacag la iisii meelqeer rabtaan ilaa ii geey kana ilaahay dhinaca iga marsiiya yaqin kan lacagtana ilaaha iisoo hargeliya Ah. hadal hadaanu hay odhanku odhanayn waad ah. iska odhanaysaa ilaa waa iska leed marka hadalkan ah. war kay ku riyoonaysa ku hadlaysaa waa kayga yar samiirniyow aniga waxaan kuu sheegaa khamiistan waa aroosi rabtaa igaarkaagan ma igaar kalawe imaankaa kayaaw ku dhuuqso danyarkaas magaciisa khaalid aan lahaa magac maskiin maka ah maalna ninka horumarkan aniga igaarsiiyo oo maxaa la dhahaa iyo darajadan ilaahay kasi kuwaasaan igaarsiiya marka waa kase war warka iga hubso iga hubso adeer ma iga hubsaa warkaa waa huwa haa ya waa kaa huwa xabadka ku xanuuna weliba waxaan ku gehaa hmm. ii koos la fadhiyaan oo sheekeysa hooyin dadka indhahooda biya kasoo ah baca markii indhahaaga dhiigaa kasoo bacaa dhiigka war hayga cadhaysiniin xabad madaxa kaga dhufanin abo mundul gud mundul dhisa magano iminka waad iga hinaasaysiinaysaa hinaaso laydhaabay galay maxaa ku galeen hinaaso hinaaso macallah hinaaso oo khatara oo lagu dhaca ayaa i galay markaa waxaan ka baqanayaa ah. inaan baabuur technica usoo kaxaysto wa lagu dhacay mare wartan koldhacay kol taagna ina rabaan kol dhacay mara dhib dhan waxaa i geliyeen saakha i gelinin abo saaq idinka waxaan ii sheegaa hmm. in la isku hubiyo waa isku jeclaayaysiin le miya yaa dhinta ma dheesiin lafta isii le waay kayga yar wuu hubaa ana waan hubaa daaha galaashiis waxaa la yidhi dafanaa soo daadi igaarkii ani gabadhaas waa rabaa waa jeclaa minikooti gey ma dheenno waa lagaa hormari beesadaha waxaa kuu tarto barkinka dhigo ku jiifo anaa ruuxkan tigni ka soo kaxeeyo eh aan asaga xabad ku dhufto ah. bas ayaan iyadana gacanta soo qabsanaya horta xooga dis wax maalin caddee a ah marooda xamare maa lahay waa yimi aduu anaga aba ah maroodiye adaa marooda ah mea waxaan kuu sheegaa horta ninkaas dii xabad lacal ku dhowdid oo asjiito gabartaasna ma heleysid eh, xoog maa ku hele idna waxaa laga yaabaa jaceylkeeda makamar jinno idna ismarjisaa laga yaaba waryaa eh hawreerin waad iga tag iga tag iga tag labadii waxaan ku lihin asaaba gebigii qanjaa jooga karhkaaga siinaan aadaan iyo balku jabinine aduu anaa dhunsan hadiin warkuu dhumi waayo beenan kuu sheeg gabartaasi karka riimku arka boy macsalaame eh, macsalaame a macsalaame ah, baxe eh, mundul gud mundul dhisa maganox sheekaduni leeyimid waa maxay ya waa masayr baaban cirka aan marayaaba waa nasaysanayba ya inankayga waanaa ka masayr weynbay laa war warkanu siiye saaka siduu haa caadi baan muhayni ninku ya <laughs> inankaygu hadduu waxaaba maqlo waaba waalanaya uu khafiifayaaba waxaasina waxaan ka yeelaynaba maaha intaas aynoo joogta dhegaystayaal qaybta soddon iyo sagaalaad ee sheekada walbahaar adduun qaybtan qaybta xigto inta aan ku kulmayno nabadgelyo waa tahay halkaas haddii aan uga imaano sheekadeenii walbahaar adduun mhm. bal waaya botano sheekada walbahaar adduun xiisaheeday mhm. wadataa mhm. maxaa inoo xiga eh, afraaxay gabagabadii barnaamijka isla soo gaarinay saaxiibada barnaamijka galab wanaagsan oo sheexooda watay waaan dhegeysanayay waanu mahadcelinaynaa meel kastoo joogaan

gabagabadii wataa isla soo gaarnay mhm. station oo mahad celina markasta ay joogaan mhm. heeska gabagabada maxaa mhm. noogu soo gabagabeynaysaa waxaa noogu soo gabagabeynayaa mid ka mid a ah heesaha uu qaado maxamuud ciise timajile heystan waxaa la yidhaahdaa cirkaa dheer dhulkaa dheer cirkaa dheer oo dhulkaa dheer dhulkaa dheer cirkaa dheer waa ognahay labadaba waa dheer soo waxbaa ku jira marka <laughs> bal waa taa heeskaasi aan kaga tegeynaa intaan ku kulmi doono barnaamijkan midkiisa xigaa sidaasi nabadgelyo

qabato ciyadow cadilan tahay caqliga tanagu cidla kama qaado cadow ku dilayinkastoodu cabato ciyadow cadilan tahay caqliga tanagu cidla kaama qaado waa cadow kuu dilaye waxsee igaaga ciil badan afkan ciilsimoode waxsee igaaga ciil badan afkan ciilsimoode cashaqu u geeye cuntadii u diide waxba calaalin weyday waxse igaga ciil badan naftan ciirsimoobe waxse badan naftan ciirsimoobe cashaqu u geeye cuntadii u diide waxba calaalin weydey calaf waa nasiibkaye macahloolxumaahden hadday ii cahdaysoy cudurdaar ka sheegte ilayn doqoona cidhib male ilay waa caaganacase cirkaa dheer dhulkaa dheer waa caaganacase cirkaa dheer dhulkaa dheer miyaan ciila jiifa waa miyaan ciila jiifa

jidka gelin casarkaanu kulannay anuu caafimaad qabaa cudurigu abuurteeciyadoon cadceedo godka cidhiifka gelin casarkaanu kulannay anuu caafimaad qaba cudurigu abuurte inkastooy ku ceeb tahay aabuu calaacalay inkastooy ku ceeb tahay aaguu calaacalay cidi iima geynine cagtaydaan ku doonte balyaan ciirsanaya astoy ku ceeb tahay qaabo calacalay inkastoy ku ceeb tahay qaabo calacalay cidi iima geynine cagtaydan ku doonte balyaan ciirsanaya cabaan yaha ku yaaliyo quruxday cajabiisu casantan runmowde cadaabuma badheedheen cakuwey ilayn doqooni ceri ilayn waacadan nacase cerkaa dheer dholkaa dheer waacadan nacase cerkaa dheer dholkaa dheer miya miyaan ciila jiifa

waxaa jira cirhooro ku caaweeya mayayo ciddad loo hayaasho balalama cabbaaniyo ciryaanahade waxaa jira cirhooro ku caaweeya mayayo loo hayaasho balan lama cabaaniyo ceryaanaadi cannaxaniis canaante bartii calanka lay suran cannaxaniis canaante bartii calanka lay suran cudur lama filaaniyo cajis baan ka qaado waanigan ciroobe annahanis canaanti hmm. dalkii calanka lay suray hmm. annahanis canaanti hmm. dalkii calanka lay suray cudur lama filaaniyo cajis baan ka qaado waanigan ciroobe cimrigan ku noolahay caruurnimo ima hayse cududahan isjabiyo talaaciga carceerte cakuwey ilayn doqooni cidhi male ilay waacaga nacase cirkaa dheer dhulka dheer waacaga nacase cirkaa dheer dhulka dheer miyaan ciila jiifa waa caadan casecerkaa dheer dhulkaa dheer waa caadan casecerkaa dheer dhulkaa dheer miyan ceela jiifa